makhluuqaadka munawaca ahoo meel weliba jooga rabbibay mixtaaja u qabaan kamana marmane ilaahayna mahad baanu qiray kuman maalayiina innaga cilaaqada ilaahay naga dhexaysa waa cilaaqa toosa cilaaqa toosa waxaa weysayso gacmaha kor amaba xilli kastaba ilaahow waan toobad keenay ilaahow aqbal intaasuba lagaaga baahayey marka qofka toobad raadiskii hadduu masaladaa fahmo waxa weeyaan baab weynba u furmaya wuxuu ibnuqayim leeyihi raxmatullaahi caleyh haddaan hadalkiisa af soomaali ku turjumo wuxuu yidhi in toobada loo degdego dembiga laga toobad keenayaa waa fard cala alfawr markiiba bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam أيها الجمع الكريم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caawa taariikhda hijrigu tahay sideedii jamaadu awal kun afar boqol iyo koob iyo afartan waafaqsana taariikhda miilaadiga bishii koowaad saddexdeedii labada kun iyo labaatan habeenkuna yahay habeen jimco ah masaajidka muxaadarada laga soo tabinayo ee sheekhu inoogu qabanayo ee masaajidkii daarusunne sidii sheekhu horay noogu sheegay waxaynu caawa insha allahu tacaala qaadan doonaa dersi in badan aynu u baahannahay maadaama gaabin fara badan aynagu jirto gafaf badan leenahay dembiyad badan leenahay waa barnaamijina rajo gelinaya inaynan ilaahay subxaana wa tacaala marnaba ka quusanin inkastoo dembigeenu leeyah leegyahay aynu leenahay ilaah dembiyada dhaafa muxaadaradu ciwaankeedu yahay min hallii min tooba toobad ma leeyahay oo may sugnaatay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intaa uu inoo soo socdaalay ee uu inoo soo diyaariyey wakhtigiisii qaaligaa inoo soo horay fadiilatu sheekha doctor maxamed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 tacaala toobada ka aqbalayaa hadday hadday islaamaan oy toobad keenaan kii kabaa'irta ku dhacay dunuubta waaweyn qofkii dunuubta yaryar ku dhacay intaba ilaahay jalla wacalaa raxmaddiisa iyo naxariistiisa waxaa ka mid ah inuu toobadda inaga aqbalayo haddii uu qofku uu ku degdego sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiisan lahaa toobad alimaam atermedi iyo ibnu maaja labadaa imaam ayaa waxay ka soo wariyeen anas ibnu maalik radi allahu tacaala canhu inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kullu bani aadama khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina altawaabuun xadiiskaasi alxaafid ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi markuu buluqu maraamka ku sheegay wuxuu yidhi waa xadiis qawiya sanadkiisuu qawi yahay xadiiskuna wuxuu bishaare uu u yahay qof walba oo toobad raadisa nebigu sala allahu calay wasalam waxa uu leeyahay kullu bani aadama khataa bini'aadmi oo dhan waa gafayaal qof bilaadan oo dhami wuu gafayaa dembi buu ku dhacayaa laakiin wakhayr اlkhaطaa'iin maadaama la yidhi bila'aadamkii o dhami waa gafayaan waxaa la yidhi wuxuu nebi sal slm uu ku daray oo yidhi wakhayru اlkhaطaa'iina kuwa gafaa yaa ugu khayr badan wakhayru اlkhaطaa'iin attawaabuun waa kuwa toobadda keena markaa gefkii inuu dhacayo waa laynoo sheegay oo aynu dembaabayno laakiin dadka dembaabayaee dunuubta ku dhacaya waxa ugu khayr badan attawaabuun kuwa ilaahay subxana wa tacaala u toobad keena xadiiskuna saan idhi waa ibn xajar uu leeyahay alxaafid raxmat ullaahi calayhi sanaduhu qawiyun haddaba arrimaa loo baahay in qofka bini'aadmigii ee toobad raadiskii u xusuusnaado oo aanay marnaba aanay qalbigiisa iyo caqligiisa caqligiisa aanay ka maqnaan <clears throat> in dib loo dhigo towbadda waxa weeyaan waa arrin khataroo halisa weeyaan oo la yidhaha birraan toobad keeni doonaayo laga cagajiido in go'aan adag laga qaato sidii dunuubta looga toobad keeni lahaa cagajiidka iyo dib u dhigidda toobada laba arrimoodoo halisa ayaa qofka ku iman karaya ta hore waxa weeyaan inay dunuubtii ay ku badato ile maalinba dembiguu dib u dhigayahay ama waxaa laga yaabaa dembiga uu ku jiro laftiisa inuu mudmin ku noqdo oo ku sii socba uun yowm bacda yowm yowm bacda yowm bal laga yaabo in maalinta gudaheeda inuu intaasoo jeer uu dembigaasi uu ku noqnoqdo uu ku noqnoqdo oo uu dembaabo marka taasi waxay keenaysaa waxay keenaysaa in qalbigii uu mugdi fuulo bal waxaa iman karta mugdigaa qalbiga fuulay aawadeed iyo idmaankaa uu qofku dunuubtii uu ka qaatay ee dembigii ku sii dhex jiro inuu is-ilaababa oo wuxuu ka toobad keeno ba uu xusuusan waayeba dunuubtii waa ku badatay marka taas waa halista ugu horraysa ee ka dhalata in toobad toobadda dib loo dhigo laga cagijiido ta waxa weeyaan oo iyana halis weyna in geeridii ay qofka ku timaaddo isagoo aan weli toobad keenin taasina waxa ay meesha ka saaraysaa fursaddii uu u lahaa inuu badbaado fursatu najaad ayaa meeshii ka baxaysaa imise ayaa dad um, e, geeridu ay micyaheeda daf siisay iyagoo ku dhex dabbaalanaya oo ku dhex jira dunuub fara badan mar allaale marka ay geeridu ay qofka bini'aadmiga ciddiyaheega ay daf siiso waxa weeyaan dee toobaddii xilligaygii waa dhaafay sidaa aawadeed in taswiif lagu sameeyo oo laga cagajiido toobadda iyo in ilaahi subxana wa tacaala istikfaar la weyddiisto labada arrimood ee halista ah ayaa hareeraha inagaga wareegsan oo loo baahan yahy in layska ilaaliyo waay masale ayaa loo baahan in la xusuusnaado ibn ibnuulqayim raxmatullaahi calayhi ayaa madaarij saalikiinka ayaa isagoo toobada ka sheekeenaya ayaa wuxuu tilmaamay masale muhima oo dadka badankoogu ay iska hilmaamaan wuxuu ibnuulqayim leeyahy raxmatullaahi calayh haddaan hadalkiisa af soomaali ku turjumo wuxuu yidhi in toobada loo degdego dembiga laga toobad keenayaa waa fard cala fawr markiiba bimacnaa waxa weeyaan dembiga imanka aan ku dhacay inaan hadda aan ka toobad keeno saacaddaa aan joogaa waa waajib bay igu tahay walaa yajuusu ta'khiiruhaa toobadda in dib loo dhigaanaa ma bannaanaa famataa akharahaa casaa bita'khiir buu ibnulqayim yidhi qofku towbaddii markuu dib u dhigo towbaddii markuu dib u dhigo waxa weyn dib u dhigista lafteeda ayaa dembiya hadda iskaga fiirsa xagkan akhi in toobadda laga toobad keeno fawran isla markiiba waa waajib haddii dib loo dhigo toobadda dibudhigistaa lafteeda ayaa ah dembi kale oo ku furay markaa laba dembi baa meesha ka dhashay fa idaa taaba min adambi baqaya calayhi wuxuu yidhi hadduu dembigii uu ku dhacay uu ku toobad keeno waxa ku hadhay toobad kale ayaa ku hadhay oo waa maxay toobad kale wahiya towbatuhu min ta'khiiri towba waa dibidhigista uu dib u dhigay inuu dembigiisii uu ka toobad keeno wuxuuna sheekhu ku leeyahay alxaafid alimaam ibnulqayim raxmatullaahi calayhi waqalla buu yidhi waxa yar dadka ay caqligoogaba ku soo dhacdo in towbadda oo dib loo dhigaa iyada lafteedu ay u baahan tahay toobad ay u baahan tahay si aawadeed qofka toobad raadiska ah waxaa loo baahan yahay inuu labadaa masaladood aad iyo aad u xusuusnaado oo ah in toobadda oo markiiba laga toobad keeno oon dib loo dhigini ay waajib tahay haddii dib loo dhigana ay tahay dembi kale oo isaga laftiisu u baahan in laga toobad keeno waay waxaan u baahannay ikhwaanii ee arrimo dhowr ah inaynu xusuusnaano qofku markuu toobadda uu doonayo waxa weeyaan waa inuu xusuusnaado arrimo bishaaro ah oo qofka ku dhiiri gelinaya inuu toobad keeno oonu toobaddiisaasi aanu dib u dhigin arrimaha waxaa ka mid ah haddii addoonku uu ictiraafo inuu dembaabay oo igu toobad keena ilaahay ilaahay wuu ka toobad aqbalayaa ja'a fii xadiidin rawaahu albukhaariyu raximahu allahu tacaala inuu nebigu yidhi salى اllahu alay slam faida اctarafa alcabdu bidenbihi uma taaba ilى اllahi taaba allahu calayhi ou kama qaala الnabiyu salى اllahu alay slam haddii addoonku uu ictiraafo ictiraaf maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa hadduu qirto weeyaan addoonku hadduu qirto dembigiisii wuxuu doono ha lahaado akhiyuuna shaydaanku waswaasin oonuu koodhan dunuubtaadii baa fara badan intaasoo sannadood baana tukan intaasoo sannadood ayaad ribo ku tacaamulisay saasaad samaysay abadan waxaasoo dhammi waxa weeyaan waa dhufaysyada shayddaanka shayddaankaa dhufaysyada kuu gelaya waa dabro uu doonaya inuu shaydaanku kuu xulxulo oo uu kugu silsiladeeyo si aanad uga fakan debinkiisa ah inaad toobadda dib u dhigto dib u dhigto ilaa aad ay kugu timaado nabi sal slm xadiiska wuxuu ku leeyey hadduu addoonku u qirto dembigiisa oo ilaahay u toobad keeno ilaahay toobadda ilaahay waa ka toobad aqbalaya uma baahnayn inaad sheekha qol la geshid inaad ma maxay too leeyi e, e, nin caabida aad la hadashid sida kiristaanka oo kale oo ama nasaarada qofku intuu maalinta axadda kiniisadda u yimaado uu u qirto dunuubtiisii baadiriga u qirto innaga cilaaqada ilaahay naga dhexaysaa waa cilaaqa toosa cilaaqa toosa waxaa weysayso gacmaha kor taag amaba xilli kastaba ilaahow waan toobad keenee ilaah oo aqbal intaasunba lagaaga baahayey marka qofka toobad raadiskii hadduu masaladaa fahmo waxa weeyaan baab weyn baa u furmaya culays badan oo dusha ka saarnaa ayaa ka qaadmaya wuxuu ogaanayaa oo toobad waa waxaa iga xigaba inaan toobad inaan dembigii aan qirto ilaahay aan u toobad keeno ilaahayna subxana wa tacaala saasii uu iga toobad aqlo uu iga toobad aqbalo masalada labaad iyana bushaaradii waxa weeyaan ilaahay wuu jecel yahay dadka toobad keena ilahi subxana wa tacala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi ina allaha yuxibu tawaabiin allahu akbar ilaahay wuu jecel yahy kuwa toobad keena toobaddan aad dembigaagii aad ka soo noqonaysid waxaabad ku helaysaa arrin hay subxaan allah weyn oo ah inuu ilaahay ku jeclaado jacaylkuna waa sifa min sifaat illahi caza wajal ina allaha yuxibu tawaabiin waa jacayl ilaahay subxana wa tacaala u oon keenna la mid ahayn laakiin waxaanu u qiraynaa subxaanahu wa tacaala inuu jeclaado addoommihiisa qaar ka yaa ka mid a in eh, kuwa toobad keena ilahay wuu jecel yahay in allah yuxib tawaabiin qofkii mu'minka ahaa markuu dembaabay ee shayddaanku waswaasinaayo waa inuu daminada shaydaanka uu ka fakado isagoo xusuusanaya in towbadda aanu ku helayn in dembigii laga dhaafoo keliya laakiin bal ikhwaanii wuxuu ka helayaa oo kale inuu ilaahay subxana wa tacaala maxay u jeclaado hadduu ilaahay ku jeclaadana yuwafiqaka allaahu caza wajalla alkhayr hadduu mar ilaahay ku jeclaado ood xasi ay ku xasisho maxabada ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay khayr oo dhan ayuu ku waafajinayaa adduunyada ayuu ku waafajinayaa wixii wanaagsan ee dantaadu ay ku jirto ilaahay subxana wa tacaala waxaa imanaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala isla markaasi uu aakhirana wixii camalee ina ku wanaajinaya inuu ku waafajiyo taas waa mid weeyaan ta kale ilaahay subxana wa tacala uu ku farxaa towbada addoonkiisa uu ku farxaa waa arrin aad iyo aad u weyn ilahay miyuu farxaa nacam sida selafkii culimmadii ahl sunnaha oo uu ka mid yahay alimaam shaafici raximah اllahu tacala ay wada ictiqaadsan yihiin farxaddu waa sifo min sifaat اllaahi caza wajal ilaahw farxaa waxyaabaha ilaahay ka farxiyaa ee uu ku farxo waxa ka mida ah waa towbadda addoonkiisa iyo addoontiisa xadiis saxiixa ayaa waxaa ku soo arooray lallaahu afraxu bitowbati cabdihi xiina yatuubu ilaahay subxaana wa tacaala wuu kaga farax badan yahay wuu kaga farax badan yahay toobadda addoonkiisa markuu toobad keeniyo addoonku min axadikum kaana calaa raaxilatihi mid idinka mid ah qof hashiisii fuujanaa fii ardin falaatin dhul bannaan calayha طacaamuhu wa sharaabuhu hasha maxaa muxuu maxaa u saarnaa hasha waxaa u saarnaa cuntadiisii iyo biyiisii baa u saarnaa iyadoo saasiya ayaa hashiisii baa meeshaa cidlada ee bannaanka ah ayaa way kaga luntay hashii baa ka luntay wuu ku safraayey waa rukuubkiisii waxaa intaa raaca waxa u saarnaa biyihiisii iyo cunnadiisii baa u saarnayd waa meel geri go'ana dabeetana hashii buu baarbaaray waa ka quustay geed biiska hoos eexday bal adu sawrataa yaa waxaad sawrataa nin reer baadiye ah oo meel cidlaa ku safraayey oo hashii rakuubka u ahayd ee cunnada iyo cabbitaanku u saarnaayeen biyuhu ka luntay intuu soo baarbaaray baarbaaray meel kale markuu waayey dee uun geeduun iska hoos seexday isagoo sidaa u jiifaa oo quus ku jira ayaa waxa weeyaan wuxuu indhuhu kala qaaday hashiyo dul taagan subxaana allah hashiyo dul taagan saa wuxuu yidhi farax aawadeed ayaa uu qaldamo wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahayow waxaad tahay addoonkaygii aniguna waxaan ahay rabbigaa baan ahay nebigu muxuu ku daray sala allahu alay waslam xadiiska wuxuu ku daray oo yidhi akhطa'a min shiddati اlfarx farxad aawadeed helitaankaa uu hashiisii u helay ayuu gafay oo ilaahayna uu ku sheegay ilaahu waxaad tahay addoonkaygii isaguna muxuu isku sheegay inuu ilaahay rabbigii yahay haddaba faraxa ninkaasi uu ku farxay heshiisaa uu helay faraxa ilaahay uu ku farxo markuu addoonkiisu toobad keeniyo ayaa ka badan bilaahi calaykum ilahaas ma ilah laga qostay wey wallahi laga qosan ikhwaan mahmaa cadamat dunuubna wa aahaamunaa in kastaba dunuubteennu ha badnaato oo ha weynaato ilaahaasi subxaana watacaala rabbigeenna ah ee kafuurka ah, ee raxiimka ah, ee raxmaanka ah ee kariimkaah ee deeqda badan in laga quusto maaha laga quusto ilaahay subxana wa tacaala maaha waxaad kaloo ogaataa haddaynu taas soo dhaafno masale kale oo ah markuu adoonku ilaahay subxana wa tacaala u toobad keeno dunuubtiisii waxaa loogu bedelayaa xasanaad iyo ujuur baa loogu beddelayaa imminka adduunyadani dee bini adamku saama sameeyaan dembi aad soddon sanoo hor ka hor samaysay ayuun baa lagu lagu lagu daba wadi soo garan maysin oo lagugu ceebeen war waa xitaa in naanays lagugu bixiyaa laga yaaba oo aruurtaa carruurtaadu naanaystaasi ay daba socoto biniaadanku waa ajiib biniaadanku waa cajiib laakiin ilaahi subxana wa tacala ikhwaanii waxa weeyaan dunuubtaadii iyo sayi'aadkaagii xumaan xumaanihii aad samaysay aynu samaynay ayaa haddaynu toobadda wanaajinno ilaahay subxana watacala wuxuu inoogu beddelayaa xasanaad buu inoogu beddelayaa deliilkuna waxa weeyaan suuratu alfurqaan ayuu ku yaallaa ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubaddilu allaahu sayi'aatihim xasanaat allahu akbar ikhwaani qofku hadduu toobad keeno oo iimaan laga helo oo wa camila camalan saalixan oy camal saalix sameeyo oo wanaagsan ilaahay muxuu leeyihi ulaa'ika kuwaasi yubaddilu allaahu sayi'aatihim xumaan xumaanihii ay sameeyeen ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaad buu ilahay ugu beddelayaa fa ulaa'ika yubaddilu allaahu sayi'aatihim xasanaad baa loogu beddelayaa taas mid weeyaan marka dee inuu ilaahay subxana wa tacaala toobaddii uu ka aqbalo keliya ma inuu ilaahay subxana wa tacaala in dembigii kaa dhaafay maaha dabaleeg toobadii waa lagaa aqbalay dembigii waa lagaa dhaafay waxa lagugu daray xumaaniyaalkiibaa xasanaad lagugu bedelaya allahu akbar marka dee qofku inuu quustaba maahay waa inuu dedejiyo toobad raadiska inuu dedejiyo ayaa ayaa laga filanaya waxaa taa soo raacday ikhwaani oo kale arrin kaloo yana aad iyo aad u weyn oo ah towbadu waa ariiqu alfalaax towbadu waa ariiqa falaaxa falaaxa marka culimada af carabigu markay ku sharxayaan ileen ileen qur'aanku iyo sunnadu af carabiga ku maadeen soo maaha marka waa carabtu say u isticmaashay kelmadaha qur'aanka in la fiiriyo weeyaan inaguna liibaan baynu nahnaa alfalaax waxa weeyaan waa wixii aad ka cabsanaysay ma garanaysaa in dhib ahaa ood ka badbaaday iyo wixii wanaaggii khayreed rajaynaysay ood heshay taasaa falaax laydhaah waa maxay waa wixii deefa ood heshay iyo wixii dhiba ood ka badbaaday waaba intaa weeyaanba marka dheeftaa iyo dhibtaasi kuwo adduunyo iyo kuwo aakhiro way noqon karaan marka markaad toobad keento horta aakhiro dheefteediina waad helaysaa oo raallidii ilaahay jannadii naciim soo garan maysid dhibteediiyo jahanname iyo naarana waad ka nabadgelaysaa ilaahay subxaana wa tacaala dee qur-aanka ayuu inagula hadlay wuxuu alle subxana wa tacaala uu leeyahay watuubuu ila اllahi jamiica ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun ya ilaahay u toobad keena dhammaantiin mu'miniinay walidaalika ayaa eh, eh, alimaam alxaafid annawi raximah allahu tacaala riyaad saalixiinka marka uu baabu towba wuxuu ku darayaa uu leeyahay watowbatu waajibatun min kulli denbin buu yidhi waajibatun min kulli dembin toobadu waxay waajib ka tahay in dembi walba laga toobad keeno waa waajib in dembi walba laga toobad keeno ilaahay baa yidhi watuubu ila allahi ayuha almu'minuun marka in dunuubto dhan laga toobad keeno inta fursada la haysto waxa weyn waa arrin waajiba sidii aynu ka soo naqilay waa qowlka eh, eh, eh, alimaam nawowi iyo qowlkii ka horreeye alimaam ibn اlqayim raxmat ullaahi calayhim jamiican marka ilaahay subxaana wa tacaala markuu yidhi mu'miniinay dhammaantiin wada toobad keenaa muxuu inoogu daray wuxuu yidhi lacallakum tuflixuun baa lagu gaadhayaa marka qofka mu'minku markuu toobad keeno wuxuu helayaa falaax iyo liibaan ayuu helayaa arrimahaasi aynu soo sheegnay ayaa loo baahan yahay qofka toobad raadiskii inuu niyadda ku hayo haddaan ku celiyo waxaa weeyaan awalan oo waxyaabahan waa waxyaaba bishaarooyina waxa weeyaan in aad ogaato haddii aad dembigaaga ictiraafto ood ilaahay u toobad keento ilaahay toobaddii wuu kaa aqbalayaa waxaa ku soo xigaynu sheegnay in ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay dadka toobad keena waxaynu ku soo xigsiinay in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku farxo toobadda addoonkiisa iyo addoontiisa waxaa kaloo aynu soo sheegnay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka toobad keena uu xumaaniyaalkoogii ugu bedelo xasanaad iyo wanaag ugu bedelo waxaanu ku soo gebagabaynay inaynu tilmaamnay in towbadu ay tahay eh, ariiqu lfalaax ariiqa falaaxa iyo liibaanta lagu helaayo dheefta aakhiro iyo dheefta adduunba waa lagu gaadhaa in dhibta aakhiro iyo dhibta adduunyadana toobada ayaa lagaga badbaadaa waaya intaa haddaan ka imaado waxaan doonayaa inaan idinla wadaago Eh, allahuma sal maxamed saddex qiso ya waxaa la yidhahdaa xikaayatu saalixiin dadka saalixiinta ah sheekooyinkooga marka laga sheekeeyo la wadaagaa waxaynu nafta ay dhiiri gelinaysaa oo waxaynu odhanna annaguna aanu dadkaa saalixiintaa ah, aanu ku dayanno oonu dariiqoodii aanu raacno waay maadaama aynu ka hadlayno towbadda ikhwaani oo ciwaanka muxaadaradana uu ahaa towbad ma leeyahay oo ynu yidhi qaطcan qofka shuruuddeedii la yimaadaa waxa weeyaan wuu toobad ilaahay subxana wa tacala toobadda wuu ka aqbalayaa xaggana shuruudda toobadii iyo kolley dee culimmadu aad bay uga hadleeno waa taqaanaan laakiin inaga mawduucinu waa maxay uun waa toobad ma leeyahay waxaynu leenahay waad leedahay toobad waynu wada leenahay toobad haddii ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka dalabno toobada oynu weydiisanno qisooyinkaasi waxaa ka mid ah sidaa alabatucilmi iyo culimmaduba yaqaanaan ahdigii nebiga sala allahu calay wasalam ayaa haweeney baa zinaysatay markaa waxay u timid nebiga sala allahu alay slm ayay u timid wahiya xublaa min azina iyadoo uur zine ku yimid wadataa ay nebigu u timid nebigii bay ku tiri yaa rasuula allah waxa weeyaan dembi baan ku dhacee faaqim calaya alxadd xadka igu og ya waxay tidhi asabtu xaddan bay tihi xad baana asiibay maxaa loola jeedaa xad baana waxaan ku dhacay wax xad keensada wax xad keensada ayaan ku dhacay markaa sidaa in naska aynu ka fahmayno xadiiska nebiga sala allah alay salam gabadhani waxay ahayd guur horow soo martay markaa nin iyo gabarhba qofkii guur hore u soo maray ee zinaystaa xadka ay shareecadu u dhigtay waa in dhagax lagu dilo dhagax waa sharci ilaahay haddii lagu beddelo xarig waa arrin khatara weeyaan tabdiil baa la ydhaha oo hadday dawladdu tiraa qofkii soo guursaday haddana zinaystay saddex bilood baanu xudhinaa waaba arrimaha lagu gaalooba diinta laga baxa weya marka waa in xuduudda ilaahay sideeda loo fuliyo xuduuddaa marka la fuliyana waxa weeyaan waxaa lagu helayaa wanaag iyo khayr baa lagu helayaa marka gabadhan waxayd gabadh soo oo uur leh nebigiiba u timid sal ll slam marka waxay tidhi nebi allow xad baan asiibay bimacnaa wax xad waajibiye ayaan asiibee xadkan iga oog waa in dhagax lagu dilo weeyaan way soo badheedhay sheekh maxamed bin saalix cuthaymin alcalaama alfaqiih markuu ka sheekeenaayo sida loo dilaayo qofka in eh, zinaystay dhagaxa loogu dilaayo wuxuu yidhi waa inaanu noqon dhagax weyn oo marun madax haddii lagaga dhufto dee nafti ka baxaysaa kaa lama ogolo buu yidhi dhagax aad u dheerna waa inaanu noqon wuxuu sheekhu ku qiyaasay raxmatullaahi calayhi dhagax leeg timirta leeg timirta leeg qaar baa ohan maxaa nafta loogu silcinaya ma marun rasaas lagu dhufto markaa sheekhu raxmatullaahi caleyh wuxuu sheegayaa xikmadda ku jirta inaan mar keliya dhagax weyn lagu dhufan ama seef lagu dilin ee dhagaxaantaa yarila naftu ka baxayso lagu dilo wuxuu yidhi raxmatullaahi calayhi qofku markuu sinaysanaayo ladadda iyo macaanka iyo raaxada zinada wuxuu ka dareemay ilaa madaxiisa ilaa farihiisa cagahu ka dareemay macaanka wada dareemay ilaa lugaha ilaa madaxuu ka dareemay sidaa aawadeed ayaa xikmadda shareecadu waxay keensanaysaa in cadaabka zinada aawadeed lagu rajminaayo ee lagu dhagaxaynayana waa inuu ka dareemo ilaa madaxa ilaa cagaha ka dareemo gabadhani iyado intaasoo dhan og intaasoo dhan og ayay nebiga sala allahu calay wasalam u timid nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi orodoo ilmaha in eh, markaad umusho kadib igu soo noqo way soo noqotay way soo noqotay markay umushay haddana wuxuu ku yidhi orwaa ilmaha soo nuuji oo markaad ka gurisa caanaha igu soo celi markiiba haddana soo noqotay bal waxaad qiyaastaa gabadhani waa laba sanaa lagu qiyaasi karaa iyo intii ay uur kala meelahaasi waxa weeyaan in eh, qaraarhkii macsida iyo hanfigii kulaylka dembiga eh, kumay ilaabin waxba mashaqada uurka waad garanaysaan hooyo uurna waad garanaysaan ya kurbadii ilmaha ay sideeye uurkaygii may ilaawsiin in dembigii laga dahiro oo xadkii lagu ogo kadib markay ilmihii ay umushay jacaylkii ay ilmahayga u qabtay iyo in siday magaranaysaa ay naaska u jaqsiinaysay iyo xanaankii iyo cadfigii hooyanimadu may ilowsiin inay nebiga haddana markay naaskii ka gurisay adib ugu noqoto oo tiraa yaa rasuul allah waa kan eiga og ag inankii ilmihii waa kan ugu dhashay waanan ka guriyey ee igu og aggii xadkii igu og waxaas maxay kuu sheegeen ayo ikhwa waxay kuu sheegayaan in towbadeedu ay ahayd toobad saadiqa may aheen waxay afkun ka lahayd iyadoo og cadaabka la gaadhsiinayo iyo sida dhagax loogu dili doono iyadoo magaranaysaa soo martay kurbadii iyo mashaqadii uurka iyadoo ilmaheygii aragtay oo indhaha ku haysa oo garanaysa siduu ilmaheegu hadhow u waayi doono cunugaa yari ayaa haddana waxay israar bay la timid waxay ku adkaysatay in dembiga ay ku dhacday ifka lagaga gooyo halkii aakhiro lagaga jir lahaa marka waxay la timid toobaddaasi ayay la timid maanta waxaan ognahay ayuha alikhwa yacni walciyaadu billaah dad baa zinadii waxay u noqotay sidii koobiyoo la cabbaayo koobiyoo oo dhaqankii gaalada ayaaba iska iska yimid dad baa iska sinaysanaya walciyaadu billaah way kuna noqonayaan adna yacnii wax xanuuna iyo walbahaar ay ka qabaan ficilkaa foosha xun ay samaynayaan ma jiro lakiin gabadhan waad aragtaa sida yeeshay waay gabadhii waa la keenay dharkaygii waa lagu adkeeyey sababtu waa maxay waa inaan cawradooda muuqan waayo markay xanuunka dhagaxa diro into maxaa imanaya waxaa imanaya inay inay maradu ka faydanto bal waxaad u fiirsataan ikhwaanii shareecadu sida ay u ilaalinaysa maxay ay xushmadii xushmadka u ilaalinayso ya xijaabka qaar baa maanta iska haysta waxaan waxba ahayn oo haddii jidhkeyga ay raggu arkaan timeeyga raggu hadday arkaan marka dariiqaa maryaana cadars ku soo buufinaayo oo fidno raggii ku dhalinaya waxa weeyaan waxaasoo dhan looma baahna maradii baa lagu adkeeyey dabeetana waxa weeyaan waa la rajmiyey markii la rajmiyey ayaa nebigaa sala allahu calay uu ku tukaday uu ku tukaday ila nebigu wuxuu lahaa macluumaad dhinaca waxyigu lagu ogaaday marka cumar khataab radi allahu tacaala ayaa waxa uu yidhi nebigu la hadlayaa sal اllah alay slam wuxuu yidhi tusallii calayha waqad zanad oo yaa rasuul allah gabdhan sinaysataad salaatu janaasadaad ku tukanaysaa in kuwo badanoo inaga inaga midi dee inay kulli saa u fikroon un baa laga yaabaa laakiin nebigu sala allahu alay wasalam cumar wuxuu ka eegun foolxumada zinada jaanibkaasuu ka eegay soo maa laakiin nebigu wuxuu haystay jaanib kaluu arrinka ka eegayay markaa markiiba wuxuu ugu jawaabay nebigu sal ll alay slam laqad taabat towbatan low qusimat bayna sabciina min ahli اmadiina lawasacathum bu sal lla alay slam wuxuu nebigu yidhi laqad taabat waxay toobad keentay toobatan toobad low qusimat haddii loo qaybiyo bayna sabciina min ahli اlmadiinati toddobaatii reer madiino saxaabadaa haddii loo qaybiyo lawasicathum toobada ay toobad keentay toddobaatan reer madiinaah oo saxaabadiiya haddii loo qaybin lahaa waxa weeyaan way way way deeqilahedoo way kaafii lahayd toobadda gabadhaasi ziinada ka toobad keentay ee la rajmiyey ee nebigu sala allahu alay uu ku tukaday salaata janaasihii in imise inaga inaga mid ah ayay toobaddeedu gaari lahayd haddii reer ahli madiina toddobaatan ka gaadhay waxay kuu sheegaysaa qisadani ayuha alikhwa alakhawaat waxay dhammaanteen inoo tilmaamaysaa yacni towbadu inay tahay baab furan oo waa taasi ay ku gaadhay toobadeedii iyo murugadii ay ka murugootay ficilkii foosha xumaa ay ku dhacday radia allahu tacaala canha ay ku heshay inay toobad keentay toobad ku filnaan lahayd toddobaatan reer madiine ah toobada yaan laga quusan toobada yaan laga quusan mahmaa cadama dunuubna in kastaba dunuubteennu ha weynaato ilaahay subxana wa tacaala waa raxiim waa kafuur toobadaadan waxaad ku gaari doontaa waxyaabo aanad kaba fikireen oo ka weyn waxa maankaaga ku jira waxaad ku gaadhisaa jannooyin iyo raalida ilahi subxana wa tacala qisada labaad ina waa qiso macruufa laakiin waxay noo tugun boorigelin bay noo tahay iyo dhiirigelin labadaba nebigu sal l slm wuxuu inoogu sheegay in dadkii inaga horreeyey nin wuxuu dilay sagaal nafood buu qudha ka gooy sagaal nafood ayuu qudha ka gooyey dabeetana wuxuu u nin raahiba raahibku waa nin cibaadaysanay laakiin aan cilmi lahayn nin cibaadaysanayey oon cilmi lahayn buu ahaa markaasaa wuxuu ku yidhi hal lahu min tawba waa ninkani toobad ma leeyahy sagaal iyo sagaashan nafood ayuu qudha ka gooyee dee toobad ma leeyahay markaa ninkii raahibka dee waa jaahil ku fidiyooday cilmila'aan buu ku fidiyooday lam yakun cindahu cilm markaa wuxuu ku yidhi anna lahu tooba war maxaad isku sheekaynaysaa sagaal iyo sagaashan nafood baan qudha ka gooyey toobadna waan doonayaa toobadda xagge lagaaga aqbalaya toobad ma lihid isaga inuu dilo boqolkiiba ku kamil raahibku su-aasha weydiisanayey ayuu boqolkiibuu ku kamilay saa haddana waxa loo tilmaamay nin caalimaa loo tilmaamay oo cilmi leh ninkiibuu u tegey soo garan maysid caalimkiibuu ku yidhi ninkani boqol nafood buu dile toobad ma leey ilahay toobadda ma ka aqbalayaa wuxuu waman yaxuulu baynahu wa bayna tooba oo isaga iyo toobad ayaa kala dhex geli karaaya maadaama uu saadiq yahay ooy qalbigiisa ay ka soo baxday yaa towbadda u diidaya markaa qisadu saasay macruuf way sii socotay laakiin intaasaynu inagu aynu kaga kaabsannaa oo ah inuu u yidhi ku yidhi ilaahayna khaatima sida xadiiska akhirkiisa uu sheegaayo wanaagsan baa loogu khatimay soo garan maysid waxaa lagu yidhi waar meeshan iskaga tag magaaladan iyo qaryadan dhibta kuu keentay eed masaa'ibtan aad ku gashay iskaga baxo magaalada kale dad saalixiina ah joogee iyaga la nolo soo garamaysid markaasi waxa weeyaan toobadda ilaahay subxana wa tacaala uu ka aqbalay qofkaasi boqolka nafoo dilay dee waxa weeyaan adigana ilahay subxana wa tacala toobadda wuu ka aqbalayaa ee waxba ha fogaysan haddaan ku yar noqdo waxoogay qisadii in eh, saxaabiyadii ay yidhi way mar dabeetana waa la rajmiyey oo xadkii baa lagu oogay haddaynu aynu ku noqonno qisadeedii in yar waxoogaa yaroo faa'iidaah waxaa ku jirta suaal baa su-aal baa meesha ku jirta odhanaysa qofka sinaystaa ma waxa u fiican inuu dalbo in xadkii lagu oogo sida saxaabiyadaasi iyo saxaabigii kale isaguna maacis radi allahu tacala canhu saxaabi baa jira isaguna maacis la yidhaah oo isaguna nebiga u yimid oo isagana xadkii lagu oogo la rajmiyey labadoodaba ee saxaabadii oo dhammaantood ba ilahay raali ka noqdeen marka teebaa ii fiican horta ilahi waxaanu ka baryaynaa inaanu zino inagu ridin laakiin hadduu qof ku dhaco ila waa masale cilmiya soo maaha ma waxa u fadli badan inuu idhaa waarkaaleya xadkaygu ooga oo irajmiya mise inuu is-asturo oo ilaahay subxana wa tacaalana istikfaar iyo toobad u weydiisto fadiilatu sheekh maxamed saalix bn cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi ayaa rayaad saalixiinka markuu sharxaayo ee masaladaa uu ka hadlay wuxuu yidhi almasala fiiha tafsiil in masalada la kala qaado ayaa loo baahan yahy wuxuu yidhi haddii qofkan zinaystay ee guurka soo maray hadduu is-og yahay min nafsihi ilan qofka saaba naftiisa isagaa yaqaanee hadduu dareemaayo inuu toobad keenay toobad nasuuxa oy toobaddu dhab ka tahay dunuubtiina uu faraha kala baxay uu ka murugooday noloshiisiina ay isbeddeshay waxa qofkaasi la gudboon inuu is-asturo oo dembigaa zinada ah ee uu ku dhacay ee uu ka toobad keenay ka murugooday ka fogaaday uu ka yeelo sirun baynahu wa bayna rabbihi subxana wa tacaala sir isaga iyo rabbigii ka dhaxaysa oo uu ka yeelo oonu qofna u sheegin qaadiga aanu tegin maxkamad sharciga aanu tegin ee saasi uu ku joogo ficlanna qisaan xusuustaa fadiilat alimaam Eh, sheekh cabdilcasiz bin baas raxmat ullahi calayhi nin dhallinyara oo zino ku dhaco ugu yimin inuu kula teliyey eh, saasoo kale ninkii dhallinyartaana wuba isku bedeley caabid isku bedeley mar dambana isagoo cibaadadiisii ku dhex jira uu ku geeriyooday isagoo maalinkaa maanta ah saalixa usaasi uu ku geeriyooday marka taasi waa mid laakiin buu sheekh ibnu cuthaymin wuxuu leeyahy haddii qofkani is og yahay naftiisa inuu waxaa ku noqon doono oo zinadii ay u noqotay guri maalin walba uu gelaayo iyo koobiya uu maalin walba ka darsanaayo xumaantiisa iyo qurankiisa qofkaasi waxa u fiican buu sheekhu leeyahay raxmatullahi calayh inuu ina waarxadka igu ooga oo intaan dembigan ku sii jiro nolosha iga raaxeeya in dembidhaafna aan saqa ku helo lakiin hadduu qofkii iska og yahay inuu toobad keenay oo ilaahay caza wajalla uu maalinka maanta eh, u cafwi weydiistay xumaantiina ka dhex baxay wuxuu sheekhu leeyahay isasturo saan soo sheegnay in ilahina uu ka toobad aqbalaya qisada saddexaad aynu ku soo gebagabaynaa waxaa weeyaan waa iyana qiso cajiiba oo inoo tilmaamaysa towbadu inay tahay baab furan qofkuna markuu toobad keeno ilaahay subxaana wa tacaala toobadiisaasi uu ku siinaayo waxyaabo waaweyn qisadani waxay ka sheekaynaysaa طulayxa ibn khuwaylid alasadiy wuxuu sheegtay muslim buu ahaa u ridoobay nebinimuu sheegtay haddana uu soo islaamay shahiidnimana uu ku dhinto fii sabiil lah baa lagu dilay dulayxa ibnu khuwaylid wuxuu maalintii in alaxzaab fii safi اlmushrikiin buu ku jiray safi اlmushrikiin ayuu ku jiray dabeetana wuu soo islaamay madiine ayuu yimid nebiga sala allahu calay wasllam wuu yimid uu islaamay laakiin markuu nebigu geeriyooday kadib ayaa haddana dib buu u ridoobay dib ayuu u ridoobay intaasun kumu ekaane wuxuu sheegtay inuu nebi yahay cahdigii abi bakr radi allahu tacaala canhu waa kii khaalid uu diray maalinka maanta ah abubakar ee lala soo dagaalamay waxa weyan cumuuman dulexe isagii ciidankiisii iyo reerkiisiiba waa la jebiyey laakiin haddana waxa weeyaan dib u soo islaamay abubakar xilligiisii laftiisii ayaa maalinkaa maanta ayuu soo islaamay wuu cumraystay laakiin abubakar uu ka xishoodo wuu qaabili kari waayey wixii uu geystay aawadeed ayaa uu ka xishooday abubakar inuu hortooga u cumraystay cumar buu radi allahu tacaala canhu u yimid cumar baa waxaa maalintii u yimid uu ku yidhi war dulooxa iga hor dhaqaaq buu yidhi laba nin oo saalixiina ayaa dishay oo markii dagaalkii markii lagu qaadayey ayaa laba ninoo muslimiinta cayn u ahaa ah, cukaashii haabit oo u soo eegayey ciidanka duleyxa ayaa isagii walaalkii baa ka hor yimid markaa way dileen cumar wuxuu ku yidhi iga hor dhaqaaq buu yidhi inaan ku arka dooni maaye laba ninoo saalixiina ayaad gacantaadii ku dishay wuxuu tulaxa yidhi oo ilaahay baaba gacantayda ku karaameeyey ilaahay ayaa gacantayda ku karaameeyey dee shahaaday ku heleen nacam waan dilay laakiin dilkii aan dilay aawadeed ayay shuhado ay noqdeen markaa ibnu kasiir raxmat ullaahi calayhi fi lbidaaya wanihaaya siduu ku soo noqinaayo cumar radi allahu tacaala canhu hadalkaasiiyo jawaabtaasi wuxuu ka dareemay irtiyaax wallahi hadalkiisu waa macnuu samaynayaa marka wuxuu yidhi cumar in uh, umaraa alajnaad ciidamadii in uh, uh, muslimiinta nimankii hogaamiyaasha u ahaa ayaa waxaa ku yidhi tulayxa waa nin shujaaca waa nin magaranaysaa geesiya oo libinta keena ee kala tashada dagaalada aad ku jirtaan fii umuuri alxarb kala tashada laakiin madax ha ka dhiginoo madaxnimaha u dhiibina waxay ka mid ahayd siyaasaddii cumar radi allahu tacala geesiya oo dagaalyahana oo siyaasadda dagaalka yaqaanaa wixii tala ah dagaalada aad ku jirtaan ka weyddiista laakiin maalinkaa maanta ah in maamul iyo talo ha u dhiibanina ulayxa wuu wanaajiyey islaamnimadiisii wuu wanaajiyey oo wuxuu noqday nin aad iyo aad uga qayb qaatay dagaaladii muslimiintu ay ku jireen xilligii cumar radi allahu tacaala canhu jihaadkii ay ku jireen kolkaasi macrakat naahawand macrakad macruufay ahayd macrakadaasi ayaa waxay mu'arikhiintu leeyihiin qaatala qitaala alabطaal sida geesiyada ayuu u dagaalamay xataa qutila fii sabiili اllahi caza wajal maalintii naahawand ayaa lagu dilay oo shahiid ayuu noqday bal waxaad ka fiirsataa haddaba ayuhal akh hadduu tuleyxa odhan lahaa warmaanoo nebiga hortiisa ku islaamay oo muslim ahaa oo haddana markuu nebigii dhintay sala allahu calayh wasalam dardaarankiisii oofin waayey oo dib u gaaloobay oo weliba aanan gaalnimo iyo riddo aanan ku ekaanee aan sheegtay nebinimo aan sheegtay oo muslimiintii aan la dagaalamay toobad ii taallaa waa maxay bal ka warram haduu saan laha ikhwaani hadduu saan u lahaa shaydaanku saasuu qofka bini'aadamka u waswaasinayaa uu ku odhanayaa dunuub badan baan samaysay dulayxa isagoo waxaasoo dhan soo sameeyey ayaa haddana wuxuu yaqaanay oo u gartay in ilaahay subxana wa tacaala toobada uu ka aqbalaayo uu toobad keenay khaatimadiisi waxay noqotay an yuqtala shahiidan fii sabiili اllahi caza wajal mansilada shuhadaduna dee waa mansilo dhammaanteen aan wada tamaniyeyno ilahi subxana wa tacala waa masale aad u sarraysa lagu gaadhaayo manaasisha iyo derajooyinka jannada ugu sarsareeya qaar ka mid a lagu gaadhaayo marka saddexdaa qisaba waxay noo tilmaamayaan ayuha alikhwa walakhawaat in lagu dadaalo toobada lagu dadaalo oo wax kaa hor istaagaa aanay jirin lakiin waxa loo baahan yahay arrimaa loo baahan yahay inaad xusuusnaato arrimahaasi waxa ugu horreeya qofka toobad raadiskii waxa weeye laabudda an tughayir asxaabak waa muhim jiddan ha noqon mudabdabiina bayna daalik laa ilaa haaulaa walaa ilaa haaulaa saa ha noqon ee waxwaan haddaad doonaysid inaad dariiqa toobada aad ku sii socotid inuu ilaahay ku islaaxiyo waa inaad ka baxdo min bay'ati almacsiya ilaa bay'ati ataaca waa inaad u baxdo bay'ada fisqiga waa inaad ka baxdo ood u soo baxdo bay'ada iyo magaranaysaa taacada deegaanada fujuurka iyo macsida ka soo bax oo waxaad timaadaa deegaanada daacada iyo cibaadada iyo salaaxa waa masaajidda iyo dadka ahlu khayrka inaad la noolaato haddii aad deegaanka macsida ka soo bixi weydo ood weli ku rafato ood ku noqnoqoto oo mar walba ay tex message ku soo diraan aad u tagto maxaa dhacaaya waxa dhacaaya haddaad khamriga la cabbi jirtay waar bal dhadhami bahalkii macaanaa bay ku doonaan haddii daroogada uu qofku qaadan jiray daroogadii bay kuu dhiibayaan hadday zina ahayd dee inantuun baad ku soo fadhiisan doontaa deetana adiga hadana mar kale zinadii ku dhacay marka waxaa loo baahan yahay toobad ma leeyahay toobad waynu wada leenahay insha allah haddaynu shuruuddeeda shuruuddeeda ayno nimaadno oynu oofino laakiin waxa weeyaan deegaanada macsida waynu ku celcelinaynaa deegaanada macsida ka fogow oo ka bax wax allaale waxa fujaar iyo cusaad iyo niman ilaahay iyo dumar ilaahay aan ka cabsaneen oo kuugu jira watsapka ama messenjerka ama magaranaysa telefoonnadooda qofka toobada raadinaya waa inu masaxo bal telefoonkaaga bedel oo whatsappkaaga bedel waa maxay dee waanad ka ordo weeyaan sharkii bay kugu yeedhayaan waay masalada labaad dhinaca maskaxdaada iyo madaxaaga la noolow daacada maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa dunuubtii aad hore u samaysay ha ku raaxaysan hadday zine ahayd hadday muusig iyo hees ahayd soo garan maysid wuxuu doona aado hadduu khamri ahaa hadduu aad samaysan jirtay haddaad ficil ahaan u joojisay qalbiga iyo maskaxda ayayna kaaga jirin shekh islam taymiya raxmatullahi calayh ayaa waxaa la weydiiyey su baa la soo weydiiyey nin baa yidhi wuxuu yidhi waxaana ahaa macsidii waan ka tegey laakiin habeenkii markaan sii seexanaayo ayuun baa laygu qulaaminayaa wixii o dhan macsidaan samayn jirin baa igu soo yaacaysa hadday ahayd xumaanta waxad nontay noqon kartaa soo maaha waxaana ugu xun zinadaa ugu xun hadduu ninku uu habeenkii uu ka fekero gabadhuu la sinaysan jiray walciyaadu bilah ilahay naga ilaahay naga caafiye dadunba waxaa ku dhaca gabadhuna ninkii ka sinaysan jirtay haddii habeenkii ay ku fikirayso soo xun maaha waxaana ugu daran ninku isagoo xaaskiisa ag jiifa oy barkimood ku wada jiifaan haddana uu ka fikiraayo gabadhu ka sinaysan jiray cunuuntaa way ka hadasha hadda aad bay uga hadashay isagoo garab jiifa xaaskiisii xalaasha ahayd ee ilaahay ugu xalaaleeyey ee shareecada loogu meheriyey ee meherka uu ka bixiyey ayaa haddana wuxuu ka fekerayaa gabadhu kan sinaysan jiray de markaa waxa weeyaan shekh islam imtami wuxu yidhi raxmatullahi calayh labada qisa iskuma xidhnaa oo qisadaa sheekha la weydiiyey ibnu taymiya zina ma ahayn laakiin tusaalahan baan meesha u keenay cumuuman wuxuu yidhi intaanad seexan shaydaanku weliguu ku daba soconaya ya war ma heblaa lowday iyadana ma hebel baa idin lowday ma khamrigii baa idin lowday ma xashadii baa lowday sawirada qaaqaawan baa u daran ayuha alikhwa sawirada qaaqaawan waxaa tihin ninkuu ahlulmasaajid baad tihiin laakiin bay'ada iyo degaanada dibaddu waa degaano cajiibo weeyaan sawirada qaaqaawan waa khatar weeyaan khatar bay yihiin laga yaabaa ragga qaarkood inay dumarka ku raaxaysan waayaan ilaa ay daawadaan sawirada qaaqaawan ay daawadaan waa dunuubta ugu foosha xun ee maanta bini aadanka baabiisay weeyaan mararka qaarkoodna waxba noqotaaba qofku inuu gaadho heer cudur ay ku noqoto ilaa counseling la siiyo oo laga daweeyo markaa shekh islam ibn taym raxmatullahi alayh ninkaa su soo weydiiyey wuxuu ku yidhi waxaad badisaa inaad tidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billaahi alcaliy alcaliim badso ya sidaasi digrigaasi akhriso ilaahayna ma garanayso ilaahay kaa arko inaad saadiq tahay runsheego ah oo doonaya inuu ka toobad keeno dembigan u aad waxaan ujeeda aad ilowdo ilahay ku ilowsin laa xawla walaa quwata ila bilahi ila bilahi ila billahi alcaliy alcadiim qofka saalixa ah ee saadiqah ah, ee runsheegaha ah, ee mukhliska ah, ee doonaya in qalbigiisa u sifeeyo siduu jawaarixdiisa u sifeeyey xubnihii u sifeeyey oo dembigii kuma dhex jiro laakiin waxa eryanaya isna uu ka caymadayaa waa xusuustii weeyaan xusuustii xusuustaana sidaad daacada aad u raaxaysato waa inaad maxay toleyn aada la dagaalanto oo ilaahay subxana wa tacaala aad madad aad weydiisato taasina odma weeyaan oo nidhi waa inaad la noolaato caqligaaga iyo maskaxdaada waa inaad kala noolaato wixii daaca iyo wixii wanaagsan taasaa loo bahanya qofka muslimku uu mar walba saa ku fikiro masalena way jirtaao waxay tahay masaladaasi in ayuha اlakh oo dee qofkaa toobad keenaya waa in aad weligaa lahaa murugtaasi ay kugu jirto haddaanu qofka toobadda doonaya aanu dhadhamin qadhaarhka macsida iyo hanfiga kulaylka dembiga waxaa laga yaabaa inuu dib ugu noqdo haddii dembigii uu ku dhacay wax fudud ulaha ahaa dee waxaan waa khatar weeyaan waa khatar qisa aan hore uga sheekeeyey baan kusoo gebagabeynayaa qaarkiin inaad iga maqasheen baa laga yaaba laakiin waa qiso aad iyo aad waxtar u leh maraykanka intan joogaya maalin baa salaadiis waxbaan dadka tujiyey dabeetana markaan dadkiisaa soo qaabilaya dhinaca bidixdayda waxaan ka arkay nin dhallinyara oo caraba ah oo aad u ooyaaya bukaa'an shadiidan ayuu ooyahay aad iyo aad buu ooyahay marka waanu tegey markii dadkii kale kakaceen anna waxaa igu soo dhacay in geeri loo soo sheegay in dhulkaa qurbada dadkiinni kulama joogo dadku waa dad iska wada ardaya marka waxaan ismalaha reerkoogii baa u soo sheegay in qof qaraabadiisa uu geeriyooday markaan la fadhiistay ayaan ku yidhi akhi cadama allaahu ajrakum tacsibaan u sheegay marka anoo dee wuxuu ku odhan doonaa jasaaka allah khayr dhintay anoo kule anbaa wuxuu iigu joobay uu yidhi isagoo ooyaayo oo ilmadu ay ka daadanayso ayuu yidhi yaa laytanii maa ji'tu amrika yaa laytanii ma ji'tu amrika hoogayge waxaan jeclaan lahaa inaan ameerika aanan weligay aanan iman markuu kelmaddaa igu yidhi ana waan aqaanaa de marikana waa iska waa bay'at macsiya waa deegaan macsiyeed weliba dadka dhallinyartaa sida xumaanta zinada igu dhaca waa si fudud marka waxaan kartay inuu ahaa nin wanaagsan laakiin yacnii sibiibxooday sibiibxada dhulalkaa gaaladuna waxa weeyaan haddaad sibiixooto saaad u kacday mararka qaarkood waa adagti dembiba dembi wuu kuu dhiibiyaa macsiba macsi way kuu tabinaysaa ilaa qofkii sarko isagoo ku dhex qaindhex dabaalanaya mawjado waaweyn oo macsiyo dunuuba oo hadhow u baahan ah, in shabakada loo daadiyo laga soo saaro waxaan ku maxaa dhacay wuxuu sheegay inuu ahaa arday dhigta kuliyadda caafimaadka dalkiisa dal carbeed waxba shegay inu dalku ahaa kuliyadda caafimaadku dhiganayey nin dhallinyaruu ahaa wuxuu niman aanu imaadeerniyo qaraabannahay baa markaa iyaguna xalkan maraykan arday ka ah magaalada aanu degenayn iyagaa igu yidhi kaale noo kaale xilliga samarka xilliga xagaaga aynu wada joogno isla markaana in luqadaada ingiriisga taqwiyad ku sameeyo oo korisyo in english languagea qaado waanubid buu yidhi waan iskala deganaa xalay baa ma aheen niman wanaagsan habla cadcad bay guriga keeneen habeennimadii waxaanu weligii sameen ayuu ku dhacay waxaanu weligii sameen ayuu ku dhacay wuu zinaystay waa kaa intuu gaarigii soo kaxaystay subixii hore masaajidka soo galay ee ooyaaya ee ilmadu ay ka daadanayso wuxuu dareemay waa qaraarkii macsida waxaa gubaaya hanfigii dabka dembiga uu ku dhacay ayaa gubaaya qofku markuu sidaa u ooyo ee sidaa uu ilmeeyo ee uu kulaylka macsida dareemo ee qaraarkeeda uu tajribeeyo waxaan waa bidaayatu ariiq weeyaan waa bilowga dariiqa towbada qofku wuxuu yeelanayaa go'aan buu qaadanaya uu leeyahay waa inaan isbedelo waa ilaahay u toobad keeno laakiin dadkan ku raaxaysanaya macsidii dadkan halaasiga iskaga nool een moodeen bayna l ilaahay caasiyeen yartakibuuna alkabaa'ir yacmaluuna alfawaaxish qaariquuna fi lmacaasi haddana iyagoo waxaasoo dhan samaynaya ayaa haddayna marnaba aanay danaysaneen inay waxgaleen taasina waa musiibada ugu weyn ee qof bini'aadana ku habsan kartaa waxa weeyi inaanu qofku dareemin inuu ilaahay caasiyey war macsidan naar baa ka dhalan kartaa macsidan halaag baa ka dhalan kara macsidan waxaad ku waayeysaa badbaadadaada marka qofka bilaadinku waa inuu ambabaro waa inuu tooso si uu qaado dariiqa toobada ugu dambaynna waxaanu leenahay qofka toobadda raadinaya waxa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala baabkaa uu furay waxaanu umadnaqayaa imaamka masaajidka idaarada masaajidka iyo jamaca masaajidka igu soo casuumay muxaadaradan jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ila durkiina waxaan ku soo deyri dardergeliya howlaha dacwada oo dadka u baaqa